bilowgi adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowhaa barbardhac iyo badin bafi kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada beratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaadkiyo wax mideeya weeyaan kul waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay shanta disembar sanadkaasi dhammaanaya ka barnaamijkeenii ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa qodob ay ka mid yihiin horyaalka brimer liaga ayaa la ciyaari doonaa iyadoona kulmo xiisa badan ay jiraan kooxda kubadda cagta arsenal ayaa la ciyaari doonta caawa kow iyo tobanka habeenimo qadar shan iyo toban daqiiqa loton ayay la ciyaari doonaan iyadoona koox kubadda cagta loton ay doonayso in arsenal taag dhigto laakiin arsenal waayadanba waa ay guuleysanaysay sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulamada kale ee horyaalka premier leaga sida kooxda kubada cagta ee wolvis iyo weliba kooxda cagta baale wada ciyaari doona sidoo kale suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa maxaa ka cusub kooxaha waaweyn sida kooxda kubadda cagta mancity oo ciyaaryahaano muhiim ka dhaawacnaan doona ama kulanka soo socda seegi doona sida kulanka aston villa waxaana la aaminsanyahay saddex ciyaaryahaan inay seegi doonaan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka weyn ee chelsea ay munited dhexmari doonaa kulankaasi aynu eegi doonaa waa kulan xiso badan diyaargarowgii ugu dambeeyay muujinayaan kulankan hawe dambe la ciyaari doonaa sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeeni ciyaaraha duur idaacadda kulmi muqdisho ensemble on fait le show. Fontaine vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. Fontaine vite à la magie, y a pas de raccourci. hagaag dhegeystayaal haddiinu ku bilaabana barnaamijkeeni ciyaaraha buriga cadarkani magaalada muqdisho kulanka wuu xiisaha badan jira dhanka ciyaaraha soomaaliya waa kulanka weyn ee finalka subarkaabaha ay wada ciyaari doonaan kooxaha gaadiidka iyo weliba haddaba inta badan koobkan waxaa dabcan ciyaara labada kooxood ee horyaalka gudaha dalkeena soomaaliya ku guuleysta sidoo kaleetana adiga koobka jenaraal daa-uud ku guuleysta marka ciyaaryahanada waxay ku sugan yihiin eh, gudaha magaalada eh, weyn ee eh, beedhaba halkaasina dabcan ay ku martigelinayaan ama maamulka koonfur galbeed ayaa tartanka martigelinaya markaad eegto ama lagu qabanaya garoonka weyn ee doctor ayub stadium kulanka subarkaabaha dekedaha fsi gadeedka haddaba kulankan waa kulan aada xiiso badan dekadaha waxay doonayaan in koobkan ay ku guuleystaan halka sidoo kale gaadiidka iyaguna doonayaan inay markaasi ku guuleystaan labaduba waa laba kooxood oo awood ku leh gudaha dalkeena marka kulan xiise badan ayaa halkaasi ku dhexmari doona kulankan waxaa garsoor eh, noqon doona garsooraha lagu magacaabo ikis waa garsoor ajikis weyaan waxaana uu dhexdhexaadin doonaa finalka subarkaabka ee eh, dekadaha iyo weliba kooxda gaadiidka marka kulankan waa kulan la sadaalin karin waa kulan xiise badan waynu arki doonaa waa kulanka cida guuleysan doonta maanta kulanka wuxuu noqon doonaa kulan inaba aanan caadi ahayn haddii aynu eegnana wararka kale ee jiraha ee dhanka kale arsenal ayaa ciyaari doonta horyaalka premier leaga dhowaan waxaa la ciyaari doonaa kulmada weyn ee boxing dayga loo yaqaano bisha markaad aragto waa bishan waa bisha ciyaaraha december inta badan waxa weyaan horyaaladu waxay u tahay maalmo markaasi dabcan ciyaaruhu inta badan ay ciyaaraan toddobaadkii laba jeer ilaa saddex jeer ah ognahay in toddobaadkan arsenal ay ciyaartay garaacday kooxda cagta wolvis isla toddobaadkan gudihiisana caawa koo iyo tobanka habeenimo qadar shan iyo ganris iyo weli waxaa ciyaari doona kooxda kubadda cagta loton waana kulan inaba dhinacaadiihen kulan aad iyo aad badan haddaba ganris ciyaaryahaano muhiim ayaa ka maqnaan doona sida ciyaaryahanka loo magaca bathomas bartay tom yuusuf xaaladiisa ayaa la eegi sidoo kaleetana smaser uu kulankan uu seegi doonaa ninka lagu magacaabo julian timbers kada asagu inta ka dhiwan xilli ciyaareedkan ayuu seegi doonaa fabio vier ayaa kulankan sidoo kale ka maqnaan doona oo kulankan eh, injir ayuu ku maqan yahay ama dhaawac ayuu ku seegi doonaa halka kooxda kubadda cagta lowton ciyaaryaano kaleeta iyagana ay ka maqan yihiin inta badan ciyaaryahaanadoodi way joogaan sida eh, waxaa ka maqnaan doona nin oo magaca badesi burke sidoo kaleeto nakamba ayaa kulankan seegi doona sidoo kaleet woodrow ayaana kulankan seegi doona haddaba labadan kooxood markaad eegto kooxda kubadda cagta ganris hogaamiyaasha horyaalka bremeleaga halka kooxda kubadda cagta lowton ay iyaguna waxa weeyaan kaalinta toddobiyo tobanaad horyaalka brmer leaga ay ku jiraan waana mid kamid ah ama kaalmaha ugu dambeeya markaad eegto keliya everton oo todoba dhibcood leh banley oo todoba dhibcood leh iyo sheffield oo shan dhibcood ayaa ka hooseysa marka lowton iyagu waxa weyaan afar kulan oo ciyaareen laba kulan ayay guul gaareen saddex kulan barbare galeen sagaal gool ay dhaligeen saddex goolna waa sagaal kulan ayaa la garaacay saddex jeer ay barbaro galeen saddexiy gool ayay dhaliyeen lix goolna waa laga dhaliyay marka kooxdan marka waxaa weyaan xaaladooda ma wanaagsana laakiin lootan markaad eegto xil saddex kulan ayaa gurigoodii lagu garaacay lix gool ay ku dhaleen gurigooda saddex kulan labo ka midna barbara ayay galeen hal kulan ay hoomkooda ama gurigoodii ku guuleysteen halka kooxda kubadda cagta ganris iyaguna xil ay ku wanaagsan yihiin kulmada awiga loo yaqaano ama kulmada banaanka loo yaqaano hadaba ganars xil ciyaareedkan lix kulan ayay kulamada banaanka ay ku ciyaareen lixdaasi kulan markaad eegtana afar ka ah ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen hal kulanna waa la garaacay sagaal gool ay ku dhaliyeen kulamada banaanka ama kulamada banaanka saddex goolna waa loogu dhaliyey marka ganars saddex iyo toban dhibic ayay ka heleen kulamada banaanka marka taasi oo ka dhigan in xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta sports ay tahay kooxda ugu badan kulamada aweyga ah ee dhibcaha ugu badan markaasi heesha sidoo kaleetana kooxda kubada cagta macity iyaguna saddexiy toban dhibcood ay kulamada banaanka ku heleen halka arsenal ay tahay koox kaleeto oo khatar badan oo xil ciyaareedkan kulmada banaanka ah ee inta badan heesha dhibic ama dhibcihii ugu badnaa saddexiy kulan ay ama saddexiy toban dhibic heleen haddaba markay la ciyaarayaan arsenal lowton markaad eegto lowton mar ayay ahaan jirtay koox aad iy aad u khatar badan koox dagaalanta Eh, laakiin labaatanka sana ugu dambeysay waxay ahayd koox markaas serbida kula laabata ama kooxaha championshipka loo yaqaano eh, laakiin kulanka wuxuu noqon doonaa kulan muhiim u ah kooxda kubadda cagta arsenal maadaama iyagu ay sanadkan doonayaan guuleysiga horyaalka bermeliga muhiimad gaarna ay siin doonaan sanadkan in tartankan horyaalka bermeliga gebi ahaanba ay ka qaadaan kooxda kubadda cagta manchester city hadaba markaynu eegno markii ugu dambeysay arsenal ay soo booqato garoonka lagu magacaabo ee road stadium muddo ayaa kasoo wareegatay waxaana ay ahayd eh, dabcan eh, lix iyo labaatankii december kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ay ahayd markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqdaan markaasina wareegga labaiy labaatanaad ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta lotoniana hal gool iyo waxba ku garaacday markaasna xili dambe ciiraankii la oran jiray mig horford ayaana goolka guusha ka dhaliyey marka kooxda kubadda cagta ganaris sanadkaasi kudii markii ugu dambeysay guuldaro ay ka qaadato kooxda kubadda cagta ee loton xilli ciyaareedkaasi ladies united ayaa horyaalka gabyahamka ku guuleystay sideed iyo laba united kaalinta labaatoddobaatan iyo sideed sheffield wednesday xili ciyaaraadkaasi khatar badan ayay ahayd oo mid kamid a ah kooxay ugu khatarta badnaa ay ahayd halka arsenal xil ciyaareedkaasina ay kaalinta afaraad ka gashay haddaba markaad eegto eh, kooxda kubadda cagta loton iyagu eh, way kaga wanaagsan yihiin kooxda kubadda cagta arsenal markii gurigooda ku ciyaareen waxaa leeyahay eh, toban kulan kamid ah oo ay garoonkan soo booqdeen arsenal guuldaradii ugu badnaa ay ku qaateen marka waynu arki doonaa Eh, arsenal laakiin xiligaasi lowton waxay ahayd koox aada u khatar badan laakiin guud ahaan saddex labaatan jeer ayay garaacday kooxda kubadda cagta arsenal kooxda lowton sagaal jeerna eh, lowton ayaa garaacday arsenal ko toban jeerna barbar ayaa la galay marka arsenal waxa weeyaan iyagu sanadkan horyaalka ayaa u cad ma doonayaan inay markaas dhibcalumiyaan eh, waxay doonayaan dhamaan kulmadaas inay badiyaan oo ay markaasi guul gaaraan arsenal ciyaaryahaano aad u khatar badan ayay haystaan sida ciyaaryahanka lagu magaca buka esaka michael arteta tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal waxa uu shaac ka qaaday in bukayo saka uu yahay ciyaaryahaanka jiidaya ama ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta ganars wuxuu leeyahay waa ciyaaryahaankeena waana ciyaaryahaan muhiim noo ah ayuu leeyahay marka isaga ayaana dabcan wax weliba aynu ka filnayna haddaba waxay ku ciyaari karayaan ganars shaxdan golaha david raya sidoo kale zinshinko iyo waliba tamyusu oo xaaladiisii la doono sidoo kaleeto william saliba iyo gabriel ayaa qeybta dhexe ciyaari doona sidoo kaleeto taresad waayadan wuxuu kasoo baxay qeybta dhexe laakiin taresada isaga marwaliba taageerayaasha arsenal waxay leeyihin taresad mar waliba isaga wuxuu ku wanaagsan yahay bedelka markii xaaladdu ay xiran tahay oo kale uu ku wanaagsan yahay in la keeno laakiin taresad waxa weeyaan waayadanba eh, inta badan isaga waxaa laga ciyaarsiinaya qeybta dhexe eh, marka sidoo kaleetana ciyaaryahankan lix gool ayuu siiyey xil ciyaareedkan eh, lix gool ayuu dhaliyay laba gool waa sideed gool ayuu siiyey lix toban kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta ganars marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan kale aad u khatar badan sidoo kaleetana eh, markaad eegto gabriel jesus xil ciyaareedkan horyaalka way ka jiiftaa inkastoo isagu tartanka champions leaga uu ku fiican yahay xil ciyaareedkan afar kulan oo ciyaaray afar gool iyo laba caawin uu haysto laakiin sidaas ay tahayna ciyaaryaankan eh, gabriel jesus waxaa leeyahay xaaladiisa ma wanaagsana laakiin sidaas ay tahayna shan gool ayuu siiyey laba gool caawin iyo shan gool lalin afar kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta gaadana sixil ciyaareedkan ninka lagu magacaabo gabriel jesus laakiin bukaysaka ayaa taariikh sameynaya laba boqol oo kulan dhammaan tartamado idil ayuu safan doonaa ciyaaryaankan bukaya saka isaga oo jira da markii la eego ama ciyaaryahaan isagoo daayar ah, labayabaatan sana jir wuxuu dhashay shantii september labada kun iyo kowdii ninkan magaalada london ayuu ku dhashay bukaya saka yaryaankan indhaba caadi maha isagoo labaiy labaatan sana jir ayu wuxuu doonayaa inuu u safto laba boqol oo kulan kooxda kubadda cagta ganaris marka ciyaaryaankan indhaba caadi maha hadda boqol sagaashan iyo sagaal kulan ayuu u saftay dhammaan tartamadoo idil boqol sagaashan sagaalkaasi kulan afartan iyo lix gool ayuu markaasi dhaliyay afartan lix goonlow uu caawiyey marka ciyaaryahankan isaga waxa weyaan wuxuu aad i aad usii fiicnaaday saddexdii sano ama sano ugu dambeysay inta kale ciyaaryahan iska caado iska ahaa laakiin waxa weya waayadan waxaad arkeysaa in ciyaaryahankan uu yahay inbaan ciyaaryahan aada u qatar badan haddaba isagoo labayo labaatan sana jir ayuu laba boqoloo kulan u saftay marka ciyaaryahankan taariikh ayuu sameynaya markaad eegto eh, xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa waxaa ay ahayd xilli ciyaareedkii hore shan gool ayuu dhaliyey koo iyo toban goolna waa ciyaareedkana sideed gool ayuu sii haystaa oo toban gool waxa la aaminsanya xil ciyaareedkana noqon doono eh, xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa abid kooxda gacanr sababta tahay labaatan kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoo idil sideed iyo toban gool ayuu siiyey toban gool oo caawina iyo weliba sideed gool oo dhalina haddiinu eegnana dhegeystayaal eh, dhanka kalena markii aynu eegnana eh, ciyaaraha kale eh, horyaalka brmeliga kooxda kubadda cagta liverpool waa koox aada u khatar badan xilli ciyaareedkan haddaba liverpool waxaa leeyahay sanadkan wax badan ayaad sameyn karayaan horyaalka brmeligana way ku cariirin karayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity laakiin kooxda kubadda cagta liverpool waxaa loogu baaqayaa in laba ciyaaryahaan ay doontaan waana ciyaaryahaan booska virgil vandaj buuxin karaya haddaba kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan markaad aragto eh, waxay kamid tahay kooxaha xilli ciyaareedkan difaacoodii aadka iyo aadka u liito haddaba markaad aragto kooxo badan ayaa jira xilli ciyaareedkan difaacoodii wanaagsan yahan qaarkoodna wuxuu yahay liverpool oo kale xilli ciyaareedkan eh, afar iyo kulan oo ciyaareen horyaalka brmeliga afar iyo toban gool ayaa laga dhaliyey eh, iyagu waxay ka wanaagsan yihiin oo ay ka roon yihiin kooxda kubadda cagta mancity oo xilli ciyaareedkan lix toban gool laga dhaliyey horyaalka brmeliga hadaba xil ciyaareedkan waa tuma kooxda koowaad ee difaacooda aadka u fiican yahay ama kooxda ugu fiican difaaca xil ciyaareedkan markaad eegto waxa weeyaan koox kubadda cagta arsenal ayaa ah kooxda difaaceedka ama difaaceeda aadka u fiican yahay iyadoona kooxda kubadda cagta ganars xil ciyaareedkan afar kulan oo ciyaareen kaliya koo iyo toban gool laga dhaliyay waana sababta xil ciyaareedkan arsenal lagu cabsanayo ku guuleysiga horyaalka wadanka ingiriiska Eh, arsenal ko iyo toban gool ayaa laga dheliyay liverpool oo kale afar toban gool ayaa laga dheliy mancity waxaa laga dheliy lix toban gool aston villa labaatan gool eh, tottenham hotspur labaatan gool newcastle afar toban gool eh, munited toddoba iyo toban gool brighton lix labaatan gool westham labaatan afar gool chelsea labaatan iyo labo gool kooxda brnford waxaa laga dhigay sagaaliyo gool crystal balad sagaaliyo toban gool welfis shan iyo gool fulham lix iyo labaatan gool ayaa laga dheliyay nottingham forest laba iyo gool bermus waxaa laga dheliyay soddon gool halka kooxda lowton laga dheliyay lix gool everton labaatan gool ayaa laga dheliyay banley soddon iyo gool soddon iyo sagaal gool ayaa laga dheliyay kooxda cagta sheffield united xil ciyaareedkan kooxo ayaa jira oo ugu badan dhaliyay Eh, waxaana hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity soddon lix gool arsenal labaatan sagaal gool ay dhaliyan xilli ciyaareedka horyaalka bermeliga liverpool soddon labo gool aston villa soddon gool tottenham labaatan sideed gool ay dhaliyeen eh, newcastle soddon labo gool ay dhaliyeen ma united lix toban gool ay dhaliyeen waana mid kamid a ah kooxa ugu leeta xilli ciyaareedkan dhanka goolalinta dhalinta horyaalka breton soddon gool ay dhaliyeen westham labaatan afar gool eh, chelsea shan iyo labaatan gool ay dhaliyeen brentfordna waxay dhaliyeen laba iyo gool crystal balacena afar iyo toban gool sagaal gool ay dhaliyeen kooxda kubadda cagta wolves halka kooxda kubadda cagta fulham ay dhaliyeen lix iyo toban gool marka dhamaan kooxahaasi waa kooxaha xil goolasha ee eh, ugu badan markaas dhaliyey eh, marka liverpool waxaa laleeyahay waa in difaac ay soo qaataan waxaan la aaminsan yahay liverpool haddii difaac iyo lambarka ama saa loo yaqaano ama lambarka lixaad ay soo qaataan ay liverpool ku guuleysan karayaan marka waxaa leeyahay suuqa january waa inay isdhuunjiyaan waa in markaasi dabcan ay kooxda liverpool ay ogalaan laba ciyaaraan soo qaatan ayaa leeyahay haddiinu eegdana dhegeystayaal dhanka kalena waxaa eh, taageerayaasha koox kubadda cagta mancity markan ay ka cabsanayaan in la ganaaxo ciyaryaanka lagu magacaabo eh, eh, haalan hadaba haalan xilli ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya koox kubadda cagta mancity laakiin koox kubadda cagta mancity kun lagu dambeysay xaalad xun ay ku sugneed chelsea barbar la galeen sports ay barbar la galeen iyadoona kooxda liverpool ay barbar la galeen haddaba xiriirka efega ee england ayaa la aaminsan yahay in haalan la ganaaxi karayo haddaba waxaa la aaminsan yahay in eh, ninka lagu magacaabo haalan ayaa wajahaya ganaax ugu yimaada f ega kadib markii eh, lagu soo oogay dacwad dhaqan xumaha ah kadib eh, kulankii masity saddex gool ee gool laga shay sboli axaddi haalan ayaa ku fashilmay inuu dabcan gool uu ka dhaliya kooxda kubadda cagta sports kulankaasi haalan ayaa la arkay isagoo oo dabcan hadal xun ku dhahay garsooraha kadib markii ay dhamaatay ciyaarta kooxdiisi barbaro ee la gashay sports haddaba xidigan haalan la yidhaahdo ayaa ka xanaaqay inuu garsooraha ciyaartu uu ka joojiyo kooxdiisa fursad ay ku dhalin karayeen goolka guusha xidiga reer norway ayaana haatan lagu soo ogay dacwad waxaana dabcan la aaminsan yahay in la ganaaxi karayo hadii arintan ay run noqoto haalan ayaana lagu ganaaxi karayaa lacag iyo weliba kulan hadii lagu helo dembiga lagu soo oogay marka Eh, way jirtaa xil ciyaareedkan in ciyaaryahaan la ganaaxo sida ciyaaryahanka loogu magacaabay james xilli ciyaareedkan malay jirtay in garsoore uu dabcan uu afligaadeeyo ama wuxuu yihahdo kadibna la ganaaxo marka waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan isaguna la ganaaxi karayo marka masiti oo xilli ciyaareedkan dhibaato dareemeysa eh, rudri ka dhaawacaya kulanka aston villa eh, sidoo kaleetona garbaha ninka lagu magacaabo ciyaaryahanka duku kulankan uunasan ciyaari doonin sidoo kaleetana waa duka waa dhaawac ayaa looga cabsanayaa sidoo kaleetana markaad eegto ciiraanka lagu magacaabo jack kulankan uu ciyaari doonin kulankan ganaaxu ku siigi doono marka taas waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta eh, mancity dhibaato badan ay dareemi karayaan dhanka kalena dinwegn rafael faren ayaa doonaya inuu gebiyahanba ka taga kooxda cagta united bisha january waxaana uu doonaya inuu dabcan eh, dabcan isagu ahaantiisa wuxuu doonaya inuu u dagaalamo booskiisa laakiin waxaa la aaminsan yahay kooxaha sacuudiga inay doondoonayaan hadaba xidigii hore ee dabcan faransa ayaa kusoo bilowday keliya hal kulan oo ka mid ah koo iyo kulan ee ugu dambeeyey united isagoo waayay waayey dabcan ama booskiisii wuxuu ka galay nin magacaabo harry maguire xidiga fareen ayaa shaki weyn soo galay mustaqbalkiisii kooxda waxaana lala xiriirinay inuu isaga tago kooxda suuqa january laakiin wargeyska lagu magacaabo myunit evenin ayaa waxa ay sheegaysaa fareen ayaa muujiyay inuuna doonayn inuu ka tago january waxaana uu dabcan badel ama waxa uu doonaya inuu markaa dabcan booskiisi u dagaalamo fareen oo united kaga soo biiray real madrid ayaa qaab ciyaareed cajiiba kusoo bandhigay kooxdama united xil ciyaareedkii hore laakiin xil ciyaareedkan way ka jaban tahay marka waxaa fareen waxaa la aaminsan yahay haddii booskiisii uu waayo in uu gebi ahaanba dabcan ciyaaryahaankan uu ka tegi doono kooxo badana sacuudiga ayaana doonaya dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta united waxay ka walwalsan yihiin in ninka lagu magacaabo unana uu maalinba maalin kasii dambeysa sii xumaanayo davideya oo ay doonayeen suuqa jirun inay soo ceshtaan ayaa haddana waxaa laleeyahay ninka waxa uu ku dhow yahay kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba sida laga soo xigtay wargeyska ama mid kamid a ah wargeysyada ugu afgareera u k ayaa dabcan waxaa leeyahay koox kubadda cagta mayunited waxay ka fiirsanaysaa inay u dhaqaaqdo saxiixa golhayihii hore ee mayunited ama golhayahooda david degeya kadib markii uu dabcan unana uu fashil noqday waayadanba laakiin waxaa leeyahay newcastle ayaa ah kooxda ugu cadcad ee qaadan kareysa maadaama nick bob oo ah golhayaha koox newcastle uu maqnaan doono afar bilood ninka lagu magacaabo nick bob ayaa si xun u dhaawacmay ciyaarta newcastle united ay la ciyaartay kooxda cagta united sabtidii hore golhayaha kooxda newcastle united ninka lagu magacaabo nick bob ayaa garabka dhaawac kasoo gaaray waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaan doono muddo dheer waxaana jira suurtagal ah in nick bob uu maqnaan doono ku dhowaad inta ka dhiman xil ciyaareedkan newcastle united ayaana ka fiirsanaysaa inay u dhaqaaqdo saxiixan walahayihii hore kooxda kubadda cagta united david deheya golhayaha reer spain ayaa ah waxaa haysata koox la-aantan iyo markii uu ka tagay kooxda kubadda cagta united xagaagii hore kadib markii uu dabcan qandaraaskiisii uu dhammaaday marka waxaa leeyahay markan newcastle waxay doonayaan in ciyaaryahaankan ay soo qaataan marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta lagu magacaabo newcastle nick bob booskiisii ay ku buuxin doonaan ciyaaryahaanka lagu magacaabo ciyaaryahanka aad ku khatarta badan ee lagu magacaabo goolhaya david dege debe waa ciyaaryahan khatar badan laakiin ma united waqtigiisii waayihiisii wuu fiicnaa wuuna xumaa projeler. y faire la folie. aynu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid mar kale way walwalayaan maadaama ciyaaryaanka lagu magacaabo dani carvahal ee dhaawac uu soo gaaray haddaba waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta real madrid in ciyaaryahaano muhiim ay ka dhaawacan yihiin sida ciyaaryaanka lagu magacaabo kamafinga tobadkatawa ardagular melataw jomeni venicias iyo locomudij kooxda kubadda cagta real madrid marka waxaa leeyahay carvahal ayaa ka maqnaan doona kooxda eh, real madrid afar toddobaad ee soo socda taa oo in bishan aynu ku guda jirno oo adilo ka maqnaan doona koox real madrid marka daani waxaa leeyahay waa maqnaan doonaa kooxda real madrid ayaa eh, tartan ugu jirta eh, inay dabcan eh, xil ciyaareedkan ay ku guuleysto ugu yaraan afar koob oo waaweyn marka laakiin ujeedada ujeedkooda waa horyaalka iyo champions leaga iyo kooba dalre waa inay ku guuleysta saddex lii marka sanadkan horyaalka daliigaha aad iyo aad ayuu u shidan yahay kooxda kubadda ayaa wax oo min soddon iyo sideed dhibcood ayay leeyihiin soddon iyo afar dhibic waxaa leh kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barsha iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona iyo jerona iyo atletic madrid iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid ay ku jiraan tartankan waxayna doonayaan inay markaa dabcan sanadkan midkooda ku guuleysa laakiin waxaa leeyahay real madrid iyo barcelona sanadkan iyaga ayaa ku guuleysan kara inkastoo jerona ay wacdaro sameynayaan oo aad u khatar badan yihiin weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aynu eegnana eh, horyaalka brimier leaga sanadkan aad i ayuu u shidan yahay waxaan la saadaalinayaa in sanadkan kooxda keliya eh, masiti gelin karaysa inay markaasi tahay koox kubadda cagta arsenal haddaba kooxda kubadda cagta arsenaal xilli ciyaareed qurux badan ayayna qaadanayaan iyadoona xilli ciyaareedkan ama sanadkan aynu ku guda jirno ka ay dhaliyeen boqol gool taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta arsenaal ay tahay kooxda xilli ciyaareedkan ama shanta kooxood waxay ka mid tahay sanadkan aynu ku guda jirno ay sii dhammaanaya ka dhaliyo goolasha ugu badnaa hadaba koox kubada cagta arsenal sanadkan markaad eegto eh, iyagoo aan haysan weriyahaan labaatan gool dhalinaya ayay haddana waxa ay dabcan dhaliyeen in ka badan kooxaha xilli ciyaareedkan waryahaanada eh, labaatan gooldhaliyowga markaasi haysta su-aalahaan kale waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta arsenal xilli ciyaareedkan markii ciyaareen afariy toban kulan waxay ku dhaliyeen sagaaliyo gool marka xilciyaareedkan waxaa leeyahay waxaa ka fiican keliya eh, waryahanada liverpool iyo kuwa mancity iyo kuwa astonvilla marka waxaad arkaysaa waryahanada manchester united oo kale xilciyaareedkan aad iyo aad ay ugu jaban tahay toddobiiy toban gool ayay ku dhaliyeen markaad eegto afariy toban kulan oo ciyaareen iyagoo xataa markaad eegto waryahanadooda xataa laba gool ama saddex gool ma gaarsiisana inta gool ay dhaliyeen dhammaan markii lasoo daro Eh, sidoo kaleet waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta chelsea xilciyaareedkan shan gool ay dhaliyeen waryahanadooda ama dhammaan chelsea oo idil marka labaiyo labaatan ka midna waa laga dheliy hadaba kooxda kubadda cagta arsenaal waxaa la saadaalinaya kulanka caawa horta waa kulan aad iyo loo hadalhayo kulankan koley waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta arsenal ay guuleysan karto saddex iyo gool ayaa la saadaalinayaa in ay ku badin doonto kooxda kubadda cagta lotonton haddaba arsenaal Eh, soddon saddex dhibic ay leedahay soddon dhibacood ay tegi doontaa eh, xil ciyaareedkan arsenal waxaa leeyahay waa kooxda keliya ee cabsida eh, looga qabo mancity marka mancity waxaa leeyahay kooxda keliya ee sanadkan qalqalgelin kareysa waa kooxda kubada cagta ee the ganaris haddaynu eegnana waxaynu ognahay in haween dambe ah ay wada ciyaari doonaan chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta united kulan xiiso badan kooxda kubadda cagta united iyo weliba chelsea markaad eegto waa laba kooxood xil ciyaareedkan ee galabgalab ah ama laba kooxood xil ciyaareedkan xaaladuhu waxaweyaan aysan wanaajin haddaba kooxda kubadda cagta united dhaawacyadooda markaad eegto waxaa ka maqan ninka lagu magacaabo john evanes sidoo kaleeto eh, ninka lagu magacaabo eh, ericson ka maqan sidoo kale casamirow sidoo kaleeto mason mont wuxuu doonayay kooxdiisa hore inuu ka hor imaado halka sidoo kaleeto malaashi ay weliba ah ninka lagu magacaabo martines ay kulankan ay ka maqnaan doonaan sidoo kaleetana jelosia waxa ay ku faraxsan yihiin ama ay doonayaan in ay markan ay tijaabiyaan xaaladda ciyaaryahanka lagu magacaabo christopher nkonkow haddaba inkunku isagu waa ciyaaryahan cajiiba oo ciyaaryahan inabaan caadiahan waa lix iyo labaatan sano jir dhashay afar iyo tobankii nofembar kun waana ciyaaryahaan dabcan koox badan soo maray sida kooxda kubada cagta b g kooxda kubada cagta arbilipsig ayuu soo maray ciyaaryahankan milyan ayay xil hore kaga soo qaateen kooxda kubada cagta arbilipsig waana ciyaaryahan meel badan ka ciyaari karaya boqolkiiba ciyaaryahankan wuxuu jecelyahay inuu ka ciyaaro qeybta straikerka loo yaqaan ama lambar sagaal ayuu jecelyahay sidoo kaleet wuxuu ciyaaraa qeybta diyeshaha sidoo kaleet labada garab dabcan garabka midig iyo weliba garabka bidix buu ciyaara marka ciyaaryahankan meelo badan ayuu ka ciyaar waana ciyaaryahaan cajiib oo la aaminsan yahay in xil ciyaareedkan wax badan uu samayn doono kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea haddaba sanadkii hore ama xil ciyaareedkii hore soddon kulan ayuu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea anirada kooxda kubadda cagta arbi libsig soddon iyo kulan saddex gool ayuu siiyey lix goolna waa uu marka ciyaaryahankan isagu hal dhibaato ayuu qabaa halka dhibaato uu qabo waxaa weeyaan waa ciyaaryahaan daawacla ah waana ciyaaryahaan markaasi dabcan dhaawaciisii aad iyo aad u daran yahay sidoo kaleeto eh, markaynu eegno xilciyaareedkii waxil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa eh, konton iyo labo kulan ayuu u ciyaarey tartamada oo idilka kubadda cagta rb lebsig soddon shan gool ayuu dhaliyey lix iyo toban goolna waa wacaawiy marka ciyaaryahaankan isagu waa ciyaaryahaan cajiiba marka had eegto eh, tartamada oo idil kooxda cagta rb lebsig kulan uu kusoo bilowda muu ciyaaray toddobaatan gool ayuu siiyey afartan afar goolna ugu marka xataa ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan caawintiisay wanaagsan tahay marka waxaa leeyahay ciyaaryahanada kale raximi stalin iyo ciyaaryahanada kale sida jackson iyo waa caawin doona oo goolal badan ayuu siin doonaa ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan deeqsiya aad iyo aad loo ammaanayaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonayaan inay arkaan markaan ay daawadaan ciyaaryahanka lagu magacaabo romeo lafia haddaba lafia isagu ama ciryaan kalaafi waxa lagu xasuusta xilciyaareedkan aynu ku guda jirno inuu dabcan isagu diiday kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool uu doortay kooxda cagta ee eh, chelsea laafia waa sagaaliyo toban sana jir mustaqbala waxa uu dhashay lixda january labada waxaana la aaminsan yahay in kulanka haweedamba uu ciyaari doono ama kursiga kaadka uu kasoo muuqan doono haddaba ciyaaryahankan isagu xagee ayuu ciyaaraa inta badan ciyaaryahankan eh, wuxuu ciyaaraa wax loo yaqaano ee defensive midfielder ama inta badan kubad sameeye sidoo kaleet xataa kubad burburiya xataa inta badan uu yahay waana ciyaaryahaan qaybta dhexe markaasi maamulaya eh, c m ka ama d m ka inta badan difaacyada ayuu banoonidii kasoo qaadaa qadka dhexe ayuu siiyaa kadibna weerarka waana ciyaaryahaan banooniga marka uu wato dabcan laga qaadi karin marka ciyaaryahankan xataa wuxuu ka wanaagsan yahay qaybta eh, markaad eegto eh, dabcan banaanka banooniga laga cantuugo uu goolal markaasi u dhaliyo inkastoo ciyaaryahankan uusan xil ciyaareedkii toban gool uusan ku dhaliyin toban gool uusan caawinayn laakiin waxaa la aaminsay ciyaaryahankan inuu yahay ciyaaryahaan qaybta dhexe wax badan ka qaban karaya enerji fiican leh wax badan ayuu kusoo kordhin doonaa ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto markaad eegto ciiryaankan southamptom ayuu ka tirsanaa lixdan milyan ay kusoo qaateen kooxda chelsea ee ciyaareedkii hore waana ciiryaankii hore kooxda kubadda cagta ee mancity ciiryaankan romo lafio loogu magacaabo iyo col waxay ahaayeen eh, kuwo markaasi kasoo tirsanaa ciyaaryahanada daada ka hooseysa jirada mancity marka laakiin waxaa seegi doona wesley fofana gonar galgar oo kulanka redkaar ku seegi doona sidoo kaleeto jalabaha ayaa kulanka ku seegi doona sidoo kaleeto bejelo ayaa kulankan seegi doona sidoo kaleetana eh, dabcan maalogosto ayaa kulankan seegi doona ris james ayaana kulankan usoo laaban doona haddaba kooxda kubadda cagta united iyagu waxa weeyaan waa koox eh, dabcan markaad eegto united chelsea eh, toddobaatan lix jeer ayay garaacday dhammaan tartamada oo idil kooxda kubadda cagta united kooxda chelsea halka chelsea konton afar jeer ee garaacday lixdan kow jeer darow ayaa la galay mid ka ah kulamada ugu badan taariikhda Eh, horyaalka markaad eegto eh, la galay darowga markaa labadan kooxood inta badan waxay ku heshiiyaan darow hadoma united shantii kulin ugu dambeysay waxaa la garaacay eh, laba jeer saddex kulan ayay badisay halka jelsea shantii kulin ugu dambeysay waxaa la garaacay laba jeer laba kulan ayay badisay hal kulanna barbar gashay marka sagaaliyo toban dhibc ayay leedahay chelsea ah waxay doonaysaa labaiyo labaatan inay tagto halkooda kubadda cagta united afar labaatan dhibcood ay leedahay doonayso inay dabcan soo qabtaan koox kubadda cagta sports oo iyagu waxay leeyihiin dhibcood marka waxay doonaysaa kaalinta lixaad newcastle unitedna eh, dabcan waxay u rajeynayaan inay markaa dhibcolomiyaan haddaba tobabaraha koox kubadda cagta eh, united ee rigtanhaag waxaa kusoo wajahan kulamo aad iyo aad u khatar badan ama kulamo halis gelin karaya eh, xil ciyaareedkan markaad eegto maalinimadiisa haddaba newcastle ayuu guuldaro kasoo qaatay hadii chelsea ay ugu darto barnmus ay ugu darto sidoo kaleetna byr munij ay sii garaacdo sidoo kale liverpool ay guuldaro uu ka qaato waxaa la aaminsan yahay tababarahan in la ceerin doono haddaba tababaraha koox kubadda cagta mcity tababaraha koox kubadda cagta united eric tanhag waxaa leeyahay shaqadiisii waxay ku xiran tahay afarta kulan soo aadan waxaa la aaminsan yahay kulanka habeen dambe haddii qaato kulanka barnamos uu guuldaro qaato kulanka bayer guuldaro qaato kan liverpoolna uu guuldaro qaato kan westham sidoo kale waxaa leeyahay gebiyaanba waa la ceyrin doonaa marka eh, iyadoona eh, la aaminsan yahay tababarahan in eh, dabcan uu wax badan ka bedeli doono koox kubadda cagta united haddaba ciyaaryahankan wuxuu aaminsan yahay bruno fernandes weyaan wuxuu aaminsan yahay in garnaajo yahay ciyaaryahaan soo koraya ciyaaryahaan aad u khatar badan ciyaaryahaan mustaqbal fiican leh sidoo kale wuxuu ammaanay eh, ninka lagu magacaabo bruno fernandes ciyaaryahanka lagu magacaabo minow marka minow iyo weliba garnajo waxay ka imaan doonaan kooxda kubadda cagta inta badan taariikhda markaad eegto ciyaaryahaanada man united soo maray sida ciyaaryahaanka lagu magacaabo eh, kabtanka ama kabtankii hore harry maguire goolkiisa ugu horeeyey wuxuu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta sancho wuxuu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta jelsia wambisaka goolkii ugu horey wuxuu ka caawiyay jelsia marka waxaa la aaminsan yahay hojalana goolkiisii ugu horeeyay inuu ka dhalin doono kooxda kubadda cagta chelsea waynu arki doona haddii uu shabaqo gaari doono waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaan kusoo gobagabaynaya anolo kulantay